بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب العدد waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna safxadda lix boqol iyo sideed iyo baabka loo yaqaano cadadka loo yaqaano cadad ereyga cadadihi waa tiro cadadka waxaa loo yaqaano marka ha la tacriifiyo ay yidhaahdeen waa la ysku qaqabtay cadadka waxa ugu dhadhow tiro marka la leeyahay waa maxay tiradu in lagu tacriifiyo maa lahu xaashiyataan culyaa wasulfa wa suflaa wa yakuunu nisfa majmuucihima waxaa cadad la yidhaahdaa waxa laba xaashiye leh laba dhinac ama laba daraf laba tiro tirada waxaa cadad la odhanayaa markay mid ka sarrayso iyo mid ka hoosaysaa ay jirto ta ka sarraysa iyo ta ka hoosaysa geyntoodana nus ay u tahay iminka maalan haddaan ereyga laba ah soo qaato laba ma ba haddaan idhaa jawaabtu waa nacam oo laba waa cadad sidee bay cadad u tahay markaan ku idhaa laba oo tiro siday u tahay waxaad odhanaysaa labadu waxay leedahay nambar ka sarreeya iyo nambar ka hooseeya oo marka laysku geeyo labadaa number iyadu ay kala badho maalan laba maxaa ka sarreeya saddex baa ka sarreeya laba maxaa ka hooseeya laba maxaa ka hooseeya hal haddaba saddex iyo hal isku geey waa inay labadu nus u noqoto saddexda labada ka sarraysa iyo halka ka hooseeya marka la isku geeyo afar bay noqon labadu maxay u tahay haddaba afarta nis bay u tahay haddaan shan soo qaato shan ereyga shan ah haddaan soo qaato oo lagu yidhaha macaded baa shantu haabaad odhan jawaabtuna waxaa lagu odhanaya aaway culiyadii shanta yaa ka sarreeya shanta maxaa ka sarreeya lix baa ka sarreeya shanta maxaa ka hooseeya afar baa ka hooseeya lix iyo afar isku gee waa imisa lix iyo afar waa imisa toban shantii maxay u tahay tobanka nus bay u tahay waxaa loo yaqaanaa cadadka marka laga hadlayo maa lahu xaashiyataan culya wa sufla wayakuun nisfa majmuucihimaa iskugeyntooda ayuu nus iyo kala badh u noqonayaa mar kaste waxaa haddaba dhacda in xaashiyada tallaabo la guuro ama ha ahaato culyada ama ha ahaato suflada haddii culyada tallaabo la guuro sufladana waa in tallaabada tallaabadeedii la guuraa haddii culyada laba tallaabo la guuro sufladana waa in laba tallaabo la guuraa masalan shan baan soo qaatay shan waxaa la yihi shan ah way xaashiyadii ka sarraysay waa toddoba baan idhi toddoba maxaan guuray ilan shanta lix baa toos ugu xigtaye maxaan guuray hal god baan guuray saw ma aha maxaan idhi markaa toddobaan soo qaatay saw ma aha xaashiyada ka hoosaysana hal god waa inaan guuraa markaa maxaan u gudbaya shan maxaa ka sarreeyaan ku idhi xaashiyadii ka sarraysay waa toddoba maxaa ka hooseeyaan ku idhi saddex toddoba iyo saddex isku gee waa toban shan maxay u tahay nus bay u tahay kolka waxay isku qabteen culimada xisaabta iyo eh, qolooyinkan xisaabtu waxay isku qabteen wartalow kowdu xisaab miyay tahay ama number may tahay oo cadad ma la odhanayaa kowda ragga qaarkood waxay yidhahdeen kowdu cadad maaha naga daaya kowda sababtana waxay ka dhigeen horta cadadku waa tiro wax la tiriyey kow yaa tiriye bay yidhahdeen ereyga kow ah cidina ma tiriso haddaad isha ku dhufata nin halkaa maraya waa imise odhan maysid ishunbaad ku dhufatay bes aragtidaasaa kaaga filan inuuna kow laba inaadan tirinaynin war naga daayo kowdoo cadadka ha laga saara bay yidhaahdeen culimmadaa waxa waa laga reeyey waayo waxay deliishanayeen ay lahaayeen kowdu inayna cadad ahayn number ka hooseeyo ayaan jirin bay lahaayeen waxaa la ogaaday kowda inuu sifir ka hooseeyo haddaba kowdii laba xaashiyo ayay leedahay kowda xaashiyada ka sarraysaa waa maxay kowda labaa ka sarraysa xaashiyada ka hooseysaana waa maxay sifir laba iyo sifir isku gee laba iyo sifir marka la isku geeyo waa maxay dee sifirka waxba ma bedelo waa labadii un kow maxay u xisaabnaanaysaa markaa maxay kow un xisaabnaanaysaa nis bay u xisaabnaanaysaa halka kowda muranku uu ka jiray markii dambe xisaabta waxa murankaba uu ka baxay markii dambe sifirka laftiisa oo sifirka laftiisa aba cadada oo aan laysku haysanin isaga dhex laftiisa nimanka hunuudda la yidhahyo hindida ayaa soo kordhiyey oo ereygan sifirka ah ku soo daray kadibna wuxuu noqday isaga laftiisu in la yidhahdo waa cadad ee naga daaya culimada runtii rag badan baa cadadka wax ka qoray waxaan xasuustaa kitaab yaroo aad u fiican marka culimadii hore laga hadlayo ama culimadii dhexe laga hadlayo waxaa kitaab fiican ka qoray cabdiraxmaan alakhdari kitaabkaasi waa nadmi waa ninka eh, qoray jawharulmaknuunka kitaabkan balaaqada ah ee jawharulmaknuunka ama sulamulmunawraqa ninka qoray ayaa xisaabta ka qoray risaalo yar oo basiid ah basiid ah meelo badanoo shareecada ay inaga gelaysaa jirta dhaxalka haddii la yidhaha la bilaabo dee dhaxalkii xisaabbu ku soconaya kolka ardayga haddii xisaabta lafteeda una ilmaam ulahayn iyo aqoon horta dhaxalkii wuu iska soo hortaagaya oo markaaba aslu mas'aleah iyo halkiibuu iska soo hortaagaya wuxuu isagu uqaybiyey siyaadada iyo qismada iyo wuxuu uqaybiyey saa'id iyo maxay odhan jireen iyo naaqis labadaasunbuu uqaybiyey xisaabta waxa weeye xisaabtu waa cadadkan haddaan ka hadlayno saa'id iyo naaqis labadaa un hala yidhaahdo xisaabtu waa inay saa'id tahay iyo inay naaqis tahay darbiga haddaba markaad darbiga doonayso qayb mustaqila ma aha inagu waxaynu ognahay ugee iyo kajar iyo ku dhufo iyo uqaybi soo afartaa ma asalkeegu waa laba un waa uge iyo kajar weeyi ama balaas baa la socda ama maynis baa la socda darbiga markaan eegayno xisaabta darbigeed isticmaalaysa ama ama maynis baa uqarsoon ama balaas baa uqarsoon qismada markaan eegayno ama maynis baa u qarsoon ama balas baa u qarsoon kolka waxay ka dhigan tahay waa labadaasuun waa zaaid iyo maxay iyo naaqis labadaasun bay kusoo ururaysaa kolkaa darbada markuu ka hadlayay cabdiraxmaan alakhdari afar buu u qaybiyey isku dhufashada wuxuu ihi laba namberoo marka laysku dhufto baaba'a iyo laba namberoo marka laysku dhufto badnaada iyo laba namberoo marka laysku dhufto halkoogun taagnaada iyo laba namberoo marka laysku dhufto yaraada afartaasuu ka dhigay waa laba xisaabood ama laba tiro oo marka laysku dhufto baaba'aba ma jirtaa laba nambaroo marka laysku dhufto baaba'a way jiraan nacam waxaa jira laba nambaroo marka laysku dhufto yaraada oo aan badanaynin yaraanaya waxaa jira laba nambaroo marka laysku dhufto halkii un taagnaanaya waxaa jira laba nambaroo markii laysku dhufto badanaya say u badan tahayna taa badnidaynu aragnay soo maaha kolka waxa weeyaan haddaba alcadad maanta aynu maraynaa dhinaca aynu cadadka u dhiganayno maanta ama cashirkeenan aynu ka dhiganayno yaana la moodin in xisaabta rasmiga aynu baranayno oo xisaabtii saxda ahayd aan doonayno inaynu baranno runtii way fiican tahay waxaan ku ogahay kitaabka irshaadka la yidhaah mas'alada loo yaqaano mas'alatu xubisa qof aljabre yaqaano unbaa ka shaqayn kara mas'alatu xubisa aljabre ardaygu hadduuna garanaynin aad bay ugu adkaanaysaa waayo nin baa halkaa istaagayo wuxuu ka waxa jeebkayga ku jira oo laba lagu dhuftay ayuu cali igu lahaa hala soo saaraa la odhanaya waxaa jeebkiisa ku jira markaa kuma ogolo inaad taabatid wuuba dhintayba jeebkiiba waa xadayba wixii jeebkiisa ku jiray saynu ku soo saarnaa markaa kolkaa eeg waxyaabo badanoo xagga fikiga inagaga tacalluqaya wuu jiraa oo runtii ardayga la odhanayo aqoon inuu u yeeshaa ma xuma hadda maanta waxaynu baranaynaa oo cadadka aynu ka baranaynaa waxa weeye magacyada marka la akriyayo ama tirada marka la akriyayo tiradu sida loogu dhawaaqayo iyo sida ay tamyiis u qaadanayso iyo sida loo icraabayo ila soco maanta waxaynu cadadka ka baranaynaa waa marka tiro lagu dhawaaqayo tiro tiradan lagu dhawaaqay sida horta loogu dhawaaqayo waa tallaabada koobaad sidee loogu dhawaaqi number marka lagu dhawaaqayo axkaamteeda waa maxay xagga tamyiiska iyo kayrkii axkaamta ay leedahay icraabteedu waa maxay tamyiiskana icraabtiisu waa maxay haddaba culimo tirada markaan soo qaato kow iyo laba kow iyo laba haddaan soo qaato kow iyo laba tamyiis ma qaataan sidaa ogow kow iyo laba waa bilaa tamyiis inta badanna nambarka lama isticmaalo oo kow iyo laba markaan doonayno kow iyo laba nambarka lama isticmaalo haddaad hal qalin soo iibsato ma inaad tiro cadad isticmaali baad moodi ishtaraytu qalaman waaxidan war waxba waaxidanta iska daa haddii kowba uu yahay tirada iskaga tag waa la iska ilaawa numberkan un baa lagu hadlay isagoo mufrada waxaad odhanaysaa ishtaraytu qalaman haddaad kitaab soo iibsato ishtaraytu kitaaban waaxidantii waad iskaga aamusaysaa hadduu laba yahayna numberka cadadkaa ah waa la yskaga aamusaa waa inta badan oo magacanoo l musanaa un baa lagu hadlaa ishtaraytu qalamayni inaynidii iskaga aamus waa la sheegi karaa oo mararka qaar waa la arkay kioo la sheegayo mararka qaarna kioo laga aamusaya way jirtaa tamyiis male kow iyo laba wax tamyiis ay leeyihiin ma jiraan halkaa inaga dhig kow iyo laba kolba ka la tirinayee macduudka la yidhaa ayay waafaqaan labnimada iyo dhadignimada kowgani haddii uu yahay lab waaxid baad odhan hadduu yahay dhadigna waaxidatun baad odhan labadu hadday lab yihiin inaani baad odhan hadday dhadig yihiinna inataani baad odhan waa waxaa la yidhahdaa waa muwaafiqu lilmacduud fi tadkiiri wa taaniif kow iyo laba waan ka baxnay xagga tamyiiska maxaan ku idhi kow iyo laba tamyiis ma leeyihiin laa tamyiisa lahumaa haye xagga muwaafaqada macduudka la tirinaya hadduu lab yahay ma lab baa laga dhigayaa jawaabtu waa nacam hadduu dhadig yahayna dhadig baa laga dhigayaa waa sax waatu waa yuwaafiqaani lmacduud sidoodaba tirada maa la sheegaa kow iyo laba isticmaalka badan ee af carabiga kow iyo laba tirada maa la sheegaa jawaabtu waa maya lama sheego tirada haddaa maxaa la samaynayaa magaca macduudkunba ma isagoo mufrada la sheegi ama isagoo musanaa la sheegi kow iyo laba may naga baxday yaa soo hadhay saddex iyo wixii ka dambeeyey culima waxaa jira acdaad la yidhaha alacdaad almufrada alacdaad almufrada waa saddex ilaa toban haddaba culima saddex ilaa toban marka lagu hadlayo waxaad ogaataa kow horta macduudka way khilaafaan kow saddex ilaa toban macduudka way khilaafaan oo maxaan uga jeedaa macduudka way khilaafaan se maadan arki jirin gabadha intaa lagu daro ninka ta lagu daraya saddex ilaa toban wixii nina ayaa ta qaadanaya so maynaan arki jirin in ragga ta'da laga daayo eeg taada intada ragga intaa inaan ta loo yeelin wixii raga baa ta qaadanaya dhadigaa ta'da lagu dari jiray wixii dhadigana ta'da waa laga dayni waad ila socotaa baan umalaynaya waa ko waa saddex ilaa toban wixii lab ah ayaynu nidhi waxa lagu darayaa ta wixii dhadigana ta'da waa laga daynayaa baynu nidhi waxaynu qaadanay markaa xagga tamyiiska tamyiis bay leeyihiin tamyiiskaasina waa jamac xagga tamyiiska maxaynu nidhi tamyiis bay qaataan jamaca jamacaasina jamculqile inuu noqdaa wanaagsan jamaca maxaa wanaagsan jamculqile waana majruur icraab ahaan oo jamac majruura un haddaba yaa odhanaya saddex nin baan arkay ama saddex nin baa ii yimid haddaad tidhaahdo jaaa ilaya alaaatu rajulin af carabi maaha baa lagu odhan warkeda ha khaldine jaaa ilaya alaaatu rajulin waayo numberku hadduu alaaa saddexba hadduu gaadho ilaa toban ereyga daba dhacayaa waa jamac rajulkan ka daayo mufradnimada ka daayo jamac ka dhig maxaan idhahdaa marka jaaa ilaya alaaatu rijaalin eg jamc baad ka dhigaysaa rijaalin jamcaasi haddii u jamculqile suurtogel yahay waa jamculqile haddii uu jamculkasro un magaca la isticmaalana jamculkasru noqon jaaa ilaya alaaatu rijaalin haddaan idhaahdo jaaa ilaya alaaatu rijaalan oon rijaalan kor dhabo war luqadda khalad ha ka gelin waayo tamyiiskan rijaal ah jamac inuu yahay baa xukuna majruur inuu yahayna waa xukun labaad haddaan idhaha jaaa ilaya alaau rijaalin ka waran alaau rijaalin war luqadda iyadana khalad ha ka gelin waayo kala tirinayaa waa rag alaaada maxaa tada uga daysay xilliga rag la tirinayo waa intaa lagu daraa oo la yidhah alaaatu rijaalin haddaan doonayo inaan idha saddex dumara maxaan odhan jaaءat ilaya alaaثu nisaain ama alaaثu niswatin alaau bilaata baan ka dhigi markay dumar yihiin alaau waa inaan bilaata ka bilaata ka dhigaa waa saddex ilaa saddex ilaa toban baa xukunkaa loo isticmaalaya yaa soo hadhay koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban alacdaad almurakaba baa la yidhahdaa koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban iyaga waxaa la yidhaahdaa wixii tobanka aan ahayn xukunkiisa horeynuu soo baranay oo kowda iyo labadu waa yuwaafiqu lmacduud saddex ilaa sagaalna waa yukhaalifu lmacduud tobankan maanta la socdaana waa yudaabiqu macduud koob koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban haddii ku dhawaaq lagu yidhaha koob iyo toban iyo sagaal iyo toban inta ka dhexle ayaa ku dhawaaq lagu yidhi sayad ugu dhawaaqi koob iyo toban sagaal iyo toban inta ka dhexle xagga kowda iyo labada markaad eeg eeg koob iyo toban iyo sagaal iyo toban bal hadda tobanka halkaa inoo dhig yaa soo hadhay kow ilaa sagaal sow ma aha kow ilaa sagaal haddun baan ka warramayna acdaad almufradda acdaad almufradda kow iyo laba maxaan isku ogeyn tamyiis male baynu lahayn yuwaafiqaani almacduud baynu nidhi kolka kow iyo laba waa yutaabiqaani almacduud o hadduu lab yahayna lab bay noqon dhadig yahayna dhadig bay noqon kow iyo laba saddex iyo sagaal maxaynu isku ogeyn saddex iyo toban baaban markii dhaweyd lahayne saddex iyo sagaalna waa yukhaalifu lmacduud labkana ta baa lagu dari dhadigana ta'da waa laga dayni tobankan berber yaallana daa'iman yudaabiqu lmacduud markuu murakabka yahay haddaba haddaan koob iyo toban leeyahay koob iyo toban kowdu ma waafaqaysaa kala tirinayo ha tobankuna ma waafaqaya koob iyo toban markaan doonayo inaan idhaa kowda iyo tobankuba yudaabiqaani lmacduud labada jusba wuu ku mudaabaqayni haduu lab yahay labadaba lab ka dhig axadda cashara kowkaban inii ra'aytu axadda cashara kowkaban ma odhan karo ixdaa cashrata axadda lab baan ka dhigay casharana lab baan ka dhigay kowkab lab ah inii ra'aytu axadda cashara kowkaban hadduu dhadig yahayna waxaan odhanayaa inii ra'aytu ixdaa casharata imra'atan ixdaa ixdaa waa dhadigoo alifutaaniidka haddan baa lagu dhadigayey casharatana ta'da kolka koob iyo toban iyo labiyo toban labada jusba waa yudaabiqaani lmacduud saddex iyo toban markaan marayo daa'iman hadalkaagu waa inuu iskhilaafo oo saddexdu hadday ta qaadato casharadu bilaa tabay bay noqon saddex iyo toban hadduu tobanku ta qaatana saddexda ayaa ta'da laga dayni af carabi ma aha oo luqa carabiya ka soo heli maysid alaaata casharata weligaa ka soo heli maysid waayo alaaadiina ta qaadatay casharadiina tabay qaadatay war ta ma wada qaataan lagamana wada tago midna waad siini midna waad ka dayni haddii kala la tirinayaa uu dhadig yahay casharadaa ta'da qaadan alaaadana waad ka dayin hadduu ka la tirinayaa lab yahay casharadu ta' qaadan mayso alaaaduna ta' bay qaadan waa saddex iyo toban ilaa sagaal iyo toban tamyiiskooga ka warrama tamyiiskooga waa mufrad mansuuba jamicii maanta waa mamnuuc majruurnimadiina mee hadalkiiba daa waa mufrad mansuuba inii ra'aytu axadda cashara kowkaban koob iyo toban ilaa koob iyo toban ilaa sagaal toban mufrad mansuuba ha qaataan waxaa ii soo haday labaatan oo alfaadulcuquud loo yaqaan labaatan ilaa sagaashan wixii alfaadulcuquudka ah ragga iyo dumarku way wada leeyihiinuun cishruuna waa labaatan oo ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaan mufradka tamyiiska daba dhacayun baa lagu garanaya cishruuna rajulan cishruuna imra'atan tamyiiskooguna waa mufrad mansuuba tamyiiskoogu waa maxay waa mufrad mansuuba waxaa ii soo hadhay alacdaad almutacaaطifa waa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan alacdaad almutacaatif acdaadda loo yaqaan iyaguna xagga kowda iyo sagaalka markaad marayso waxa weeye kowda iyo sagaalka markaynu marayno yudaabiq almacduud iska dhe waxaynu maraynaa maxay xagga casharada m cishruunka markaynu maraynana alfaadulcuquudka labiyo dhadig baa ku sinaa tamyiiskuna waa mufrad mansuuba waxaa ii soo hadhay boqolka iyo kunka iyo milyuunka iyo milyaarka iyagu waxay qaataan lab iyo dhadig way wada leeyihiin inta badanna mufrad majruura iska daba dhaca cadadka horta axkaamtiisa culimo sida aynu u baranaynaa waa sidaa bal sheekheenu su inoogu soo gudbiye aan eegno baabulcadadi waa baabka cadadka iclamniyaho waxaad u cilmi yeelataa anna alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood inay ku dul sugan tahay alwalu ka koobaad maa yejri waa mid ku soconayo oo ku dul soconaya cala alqiyaasi qiyaaska ayuu ku dul soconaya waa la qiyaasanayaa fa yudakaru labaa laga dhigi maca almudakeri ka mudakerka amiciisa mudakerka labaa looga dhigi mudakerka labaa looga dhigi waynu haynaa wa yu'anasu dhadig baa laga dhigi maca almu'anasi ka la dhadigaynayo miciisa wa huwa isagu alwaaxidu waa kow iyo walithnaan kow iyo laba waa labkana lab ha laga dhigo dhadigana dhadig ha laga dhigo wamaa kaana iyo ka ahaaday calaa siiqati faacilin siiqada faacila mid ku yimid faacilkuna waa yudaabiqu lmacduud taquulu waxaad odhani fi lmudakeri labka waaxid baad odhan wahnaani baad odhan wathaanin baad odhan wathaali baad odhan ilaa caashir laga gaadhayo waxa weeye caashirkan iyo haalikan iyo haanigan iyo faacil baa iyaga loo yaqaana ma aha talaata iyo cashara eeg ogow horta haali waa maxay macnihiisu haali culima intaasi mahaali ba soo eega bal hadda intaasi sheekh maxamed intaasi mahaali ba warbal ka sheekeeya intaa intaasi haali ma tahay ya mahaabaa mise waa maya jawaabtu waa ma intaasi waa maxay waa alaaثa aaliku waa maxay haddaba aaliku aaliku waa hal waa saddexeeye oo waa hal ay laba ka horeeyaan aaliku waa maxay waa hal ay laba ka horeeyaan ingiriisiga ma xasuusantihiin xisaabta in t h lagu dari jiray marka qaar forth markii la odhan jiray ilan for iyo forth sooma kala duwanayn forna arbacaba afartaas ahayd forthna waa afreeye oo waa kan laakiin shardi waa inay saddex ka horeeyaan dee sade waa xabad qura oo number intaa la egi uu ka horeeyo haddaba eeg haanigan iyo haaliskan iyo caashirkani waa saddexeeye afreeye labeeye kolkaa iyagu waa yudaabiq lmacduud laakiin saddexda iyo afarta iyo kuwii aan ka hadalay weeyi wa fi lmuanasi dhad iclam waxaad ogaataa ana alfaad alcadadi alfaada cadadku calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inay ku dul sugan tahay alwalu ka koobaad maa yejri waa mid ku dul soconaya calى اqiyaasi qiyaaska fayudakaru labbaa laga dhigi maca almudakeri mudakerka miciisa wa yu'anasu dhadig baa laga dhigi maca almu'anasi mu'anaska miciisa wa huwa alwaaxidu waa kow walisnaani iyo laba wamaa kaana iyo ka ahaaday calaa siiqati faacilin siiqada faacila dusheeda taquulu waxaad odhan fi lmudakeri ka labka ah waaxidin baad odhan wasnaani baad odhan wasaanin baad odhan wathaalis baad odhan ilaa caashir ilaa toban intaad ka gaadhaysid wa fi lmu'anasi dhadigana waxaad odhan waaxidatun baa ta'daad ku dari wasnataani baad odhan ta'daad ku dari ow sintaani baad odhan wahaaniyatun baad odhan wahaalisatun baad odhan ilaa caashiratin wakadaakan waxaa la mida idaa rukibad marka la tarkiibiyo maca alcasharati casharada maceega ow gayriha ama gayrkeed ilaa annaka adigu ta'tii waxaad la iman biaxada iyo wa ixdaa waxaadi iyo waxaadiyata fa taquulu waxaad odhani fi lmudakari labka axadda cashara wasnaa cashara وxاadiية عشhرة وثانiية عشhرة وثالث عشhرة إلىa تaaسعة عشhرة و في المؤنثi dhadigana waxaynu odhan إحدىa عشhرaةa واثنaةa عشhرaةa وxاadiية عشhرaةa وثانiية عشhرaةa وثالiثaةa عشhرaةa إلىa تaaسعaةa عشhرaةa وتquل waxaad odhan marka الأعداaد المتaعاaطفة الحاadي والعشhرون وثانiية والعشhرون وثالiثة والعشhرون وثانiية والعشhرون ila taasici wa tisciin ilaa sagaal iyo sagaashan waixdaa wacishruun waa dhadigii ixdaa baad ugu dhawaaqi wanataani wacishruun wlxaadiyatu wlcishruun wlxaadiyatu wlcishruun wathaaniyata wlcishruun ila taasicati wa tisciin halkaasi waa qeybta aynu leenahay yudaabiq almacduud qeybta aynu leenahay waa yudaabiq almacduud waxaa culima inoo soo haray yudaabiq almacduud sow ma aha yudaabiq almacduud qaybta aynu leenahay yukhaalifu lmacduudna haynooga waramo wathani ka labaad maa yejri waa mid ku dul soconaya calaa cagsi lqiyaasi qiyaaska cagsigii fa yu'anasu dhadig baa laga dhigi maca almudakeri labka miciisa oo labkii baa ta lagu dari wa yudakaru labbaa laga dhigi maca almu'anasi mu'anaska miciisa wa huwa isagu ahalaaa waa saddex wa tisca iyo sagaal wamaa baynahum ayo waxa ka dhex leh sawaaun waxa isku mida ufridad mufradin laga dhigo sida alaaatu rijaalin wa alaau niswatin wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkii sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuman oo kale sabcada waxaa ta'da looga daayay layaal ba jamcu leylatina oo dhadiga amaaniyada waxaa ta'da loogu daray ayaamin ba jamcu yowmin oo laba ow rukibad marka la tarkiibiyo maca alcasharati casharada maceega sida alaaata oo kale anigii kulahaa midna ta buu qaataa midna waa laga daaya alaaata cashara hadda saw alaaadu ta ma wadato casharadu ma wadato casharadu waxay waafaqaysaa kala tirinayo waa lab saasaa lab looga dhigay alaaaduna wa anigii ku idhi marka labka ayaa tada lagu darayaaba wa arbacata cashara ilaa tiscata cashara rajulan wa alaaثa casharata alaaadii hadda ta waa laga daayey yaa tadii haddana ku wareegey alaaثa casharata markaan idha yaa tadii ku wareegey casharada ayaa ku wareegey wa arbaca casharata ilaa tisca casharata imra'atan casharada ta waxaa loogu daray latiriyaha ayaa imra'a oo dhadiga alaaadana waa ka laga daynayey de ow rukibad ama marka la tarkiibiyo maca alcishriina cishriin oo labaatana miciisa iyo wamaa bacdahu waxa ka dambeeya koob iyo labaatan labiiyo labaatan sida cindii agtayda waxa ah alaaatun wa cishruuna rajulan saddex iyo labaatan nin cishruunka waa la wada leeyahay kala tirinayaa waa lab oo rajul alaaada haddaba ta iskaga darso ilanka la tirinayey baa maanta labae oo rajulahe alaaatun wa ishruuna rajulan ilaa tiscatin wa tisciin inta laga gaadhayo wa alaaun wa cishruuna amatan saddex iyo labaatan addoomood ayaan haystaa dhe ilaa tia ilaa tiscin wa tisciin ilaa sagaal iyo sagaashan inta laga gaadhayo kaasina waa mid yukhaalifu lmacduud aynu nidhi culimaka saddexaad waxa weeye mid aynu leenahay ka saddexaad wax laba xaaladood leh oo marna yutaabiq la odhani marna yukhaalif la odhani wa haalisu ka saddexaad maa waaka lahu uu u sugnaaday xaalataani laba xaaladood wa huwa alcashara waa tobanka in rukibad haddii la tarkiibiyo casharada haddii la tarkiibiyo ay tiro kale la socoto oo koob iyo toban labiiyo toban saddex toban sagaaliyo toban hadday tahay in rukibad haddii la jarad waxay ku dureersan cala lqiyaasi qiyaaskay ku dureersan oo labkuna bilaa tabuu noqon dhadiguna tabuu qaadan naxu axada cashara rajulan oo kale eeg casharadii tadii waa laga daayey waa murakab oo axad baa ka horeeya wasnaa cashara oo kale wa alaaata cashara oo kale ilaa tiscata cashara inta laga gaadhayo kaygu tiscada tada wuu kasriyey waa khalad fadxay sidata ilaa tiscata cashara wa ixdaa casharata oo kale wasnataa casharata oo kale wa alaaa casharata oo kale casharatadaas haddana kasrato in iga siiyay waa khalad fadxa ilaa tisca casharata in lata laga gaadhayo casharadaasina fadxay sidataa murakab markay tahay waa qiyaaska ha ku socoto in ufridad hadii la ifraadiyo keligeed laga dhigo jarad waxay ku dul soconi calaa khilaafi qiyaas qiyaaska si khilaafaysa ayay u socon sida casharatu rijaalin toban nin oo kale iyo cashru niswatin toban dumara oo kale casharatu rijaal iyo cashru niswa oo kale casharadii ma haysaa marka la tirinayo rag la tirinayo kata lagu daray dumar marka la tirinayo katada laga daay waayo waa mufrade casharadu hadday mufrad tahay waa cagsulqiyaas hadday murakab tahayna waa qiyaas labadaa xaaladood ayay casharaduna leedahay sheekhu qaybo badan buu ka aamusaye qaybtuu ka aamusay inana waynu ka aamusi waxaynu uga aamusaynaa dee kitaabta mudawalkaa ah baynu ku arkaynaaye kitaabkani kitaabta waaweyn ma aha kolka insha allahu tacaala halkaa waxaa inoogu gebagabooday cadadka iyo tirada ayaa halkaa inoogu dhamaatay halkan sheekeennu wuxuu jecel yahay waqfiga kitaabku u dhammaanaya maantuu dhammaanaya maadaamuu dhammaanayo waa sheekh balaaqale ilaahay khayr ha wuxuu kitaabka baabka ugu dambeeyey ka dhigay waqfi waqfiyow maxaad ahayd waqafka horta muxuu ahaa waqfi waa joogsiga saw maaha dee kitaabka aynu waqfiyeynaa halkan aynu ku joojinaynaa baabkii ugu dambeeyey ee kitaabka loo doortay waqfi buu ka dhigay culimadu markay kitaabta qorayaan way xushaan ereyga ugu dambeeya iminka bukhaarigu muxuu ka dhigay saxiixulbukhaariga kelmadda u dambey xadiidka u dambeeya muxuu ka dhigay kelimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan xadiidkaa riwaayooyinka kale duduwan ku soo arooray ayu ayuu gebagebada gunta iyo gebagebada bukhaariga kaasuu ka dhigay waayo qofka kitaabka baranaya cibaada looga dan leeyahay sheekh inaad cibaado barato ood ilaahay caabuddo ayaa lagaa rabaa kolka maxaa ugu qiimo badanaed ilahay ugu dhawaanaysaa bacda tawxiid dikriga dee wadaakiriin allaha wadaakiraat buu ilaahay yidhi kelimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan waa gunta iyo gebagabada bukhaariga ayay noqotay waxaynu ognahay haddaba markaa kitaabad qorayso waa inaad ogaato waxa aad kitaabkaaga ku gebagebe isleedahay halka aad ka bilaabaysana waa laga fikraa hooy kitaabkaaga halka ad ka bilaabaysa hadday meel xun noqoto eeg tafaaul xun buu noqdaa sheeka khayr allaha siiye irshaadka qoray ee fiqiga kitaabka irshaadka markuu bilaabayey wuxuu is yidhi kelmaddii khubsi buu ka dhig is yidhi khubsi ka walaacay khubsi khubsi oo kitaabkaaba khubs noqone qurur noqonaye khubsi ma khubsi umad ka bilaabi maya kolkaa wuxuu sameeyey mubtadihi khabarkii buu kala hormariyey mubtadihii iyo khabarkii unbuu kala hormariyey wuxuu ihi nka khubsun markuu bilaabayey ka xadain khubun buu yidhi ka xadain maxaa ku kalifay inuu agga hore soo mariyo ile waa khabarkiie wuxuu ilaalinayaa sheekhu inuuna bidaayada kitaabka inooga dhigin khubhi uu xada iyo wax kale iyo war kale inuu ka dhigo ayaa ugu dhadhow ka xadain khubun waa lagu dadaalaa halkaad wax ka bilaabaysa iyo halkaad wax ku dhammaynaysaba inaad ogaato sheekeennu waqfigiibuu xagga dambe marsaday keligii maahee culimmadu in badan ayay ku dadaalaan xusnulmaqdaca waxa loo yaqaano xusnulmaqdac ama baraacatulmaqdaca waxa loo yaqaan waa gebagabada iyo gunaanadka waxa laga dhigayo baabulwaqfi waa waqfiga baabkiisii waqfigu waxa weeye macalimiintii qur-aanka aynala joogta waxaa fiicnaan lahaa cashirkan waqfiga inaan iyaga u dayno sheekh cali iyo qolooyinkii dee tajwiidka iyo qiraa'aadkaba culimadaas aynoo sharxi lahayd waqfiga kolka waqfigu waa markaad hadlaysood hadalka goyso uun soo caynkaa maaha sheekh eh, sheekh cali waxa wey waa in markaad hadlayseed hadalka joojiso ayaa la odhanaya waqfiga waxaa lagu tacriifiyaa qaطcu nudqi cinda ikhraaj aakhiri اkelima kolka waqfigu qayba ayuu leeyahay mid waxaa jira laysku imtixaano uun oo tadarub looga jeedo oo ardayga lagu tababaro oo la odhanayo war aayadda haddaad halkaa isku taagi sideed iskugu taagi lam yakun اladiina lam yakun sideed iskugu taagi ardayga la odhanaya haddaad waqfiyaysa sideed waayo loogu talagalay inuu ardaygan la ogaado aqoonta uu u leeyahay baabka waqfiga ah mid waa noocaas ardayga waa lagu imtixaanaa un midna dee waxaba keenaysa daruura mararka qaar keenaysa aduu axkaamo badan iyo qaybo badan ayuu waqfigu qaataa ama uu yeeshaa waxaana lagu tacriifiyaa qaطcu nudqi cinda ikhraaj aakhiri اlkelima kelmadda aakhirkeega marka aad maraysa eed soo saarto ayaad hadalka jaraysaa waad aamusaysaa bartaasaad ku jaraysaa wejiyo iyo noocyo kala duduwan buu leeyahay xagga wanaaga wuu ku kala duduwan yahay xagga maxalka wuu ku kala duduwan yahay waqfiga ilaa koob iyo toban nooc oo loo qaybiyo ayaa jirta waqfiga ama anwaacda waqfiga laga dhigo runtii kitaabka khulaasada ee arfiyat ibnu maaliku si aan sahlanayn buu uga warramay baabkan baabulwaqfi si aan sahlanayn ayuu uga warramay haddaba marka la waqfiyayo shay waxaa loo kala qaybiyaa inuu munawan yahay iyo inuu kayru munawan yahay shayga aad waqfiyaysaa ma munawan ba mise waa kayru munawan labadaa culim inoo kala qaada munawan iyo kayru munawan inoogu kala qaada hadduu kayru munawan yahuuna tanwiin wadanin inaga dhaafa halkaa inoo dhiga hadduu munawan yahay oo tanwiin uu sito eray tanwiin sita haddii ku waqfi lagu yidhaah saddex baa loo kala qaadi tanwiintaasi inay damatayn tahay iyo inay fadxatayn tahay iyo inay maxaanku idhaahdaa kasratayn tahay tanwiintaa inoo kala qaad oo saddexdaa u qaybi haddaba marka maftuux uu yahay munawankani maftuux markuu yahay inoo dhig iyadana waxaa soo hadhay munawan marfuuca ama munawan majruura sida loo waqfiyayo taa ayuu sheekhu ka hadlay wuxuu yidhi yuuqafu waa la waqfiyi cala almunawani munawan la tanwiiniyaha almarfuuci la rafciyey iyo walmajruuri ka la jarayba bixadfi lxarakati xarakada xadafkeega iyo wa tanwiini tanwiinta xadafkeega jaaa zaydun haddii lagu dhaha waqfi seedu waqfi jaaa zaydun jaaa zaydun se u munawan marfuuca ma daalka saaran iyo tanwiinta nuunka ah labadaba jar maxaad odhan jaaa zayd zayd baad odhan wa marartu bizaydin haddii bizaydin waqfi lagu yidhaha seedu waqfi marartu bizaydin xarakadana jar tanwiintana jar maxaan odhanayaa markaa marartu bizaydin markaan waqfiyayo marartu bizayd baan odhanayaa waan iska reebayaa uun halkaa waxaynu kaga baxnay munawan marfuuca hadii la waqfiyayo ama munawan majruur hadii la waqfiyayo saasaa loo waqfiyaa munawan mansuuba hadii la waqfiyayo ka warrama erey munawena oo mansuub ah haddii la waqfayo seenuu waqafnaa wuxuu yidhi wacala almunawani munawanka almansuubi ee la nasbinayo marka alla waqfiyayo waxaa loogu waqfiyi biibdaali tanwiini tanwiinta in loo bedelo alifan alif in loo bedelo munawankaa mansuubka ah tanwiintiisa alif u akri alifkaana aada looma sii jiido ra'aytu zaydan hadaad waqfiyaysa maxaad odhan ra'aytu zaydan waxaad odhanaysaa ra'aytu zaydaa zaydaa alifkaasaad ka dhigi sii jiidi maysid oo xoog u jiidi maysid markaa ra'aytu zaydaa baad odhan kadaalika kaa waxaa lamida ama kadaalika kaasoo kale isagoo ah tubdelu waa la bedeli nuunu idan idan nuunteeda alifan baa loo bedeli fi lwaqfi xagga waqfiga waxaa jira culimo kelmad laysku qabtay ayaa jirta ereyga idan ah marka la qorayo ragga qaarkood waxay yidhaahdeen alif baa la qori fadxatayn sita ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen nuun baa la qori reeban ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen markay camal falayso iyo markayna camal falayn ha la kala saaro saddex qowl baa idan ku jira haddaba ereyga idan ah marka waqfi lagu yidhaa sidee baad idan u waqfi nuunkaa reebaneed arkaysid alif inoogu bedel kadaalika kaasoo kale isagoo ah tubdelu waa la bedeli nuunu idan idan nuunteeda alifan alif baa loo bedeli fi lwaqfi xilliga waqfiga maxay kalaa tanoo alif loo bedelayaa idan haddaba idaabaad iska odhan nuunu tawkiidka khafiifada ah marka la waqfiyayo isna waxaa loo bedeli alif wa kadaalika kaa waxaa la mida nuunu tawkiidi nuunu tawkiidka alkhafiifati khafiifada ah ama alkhafiifatu khafiifada ah sida lanasfacan oo kale lanasfacan waqfi haddii lagu yidhaah maxaad odhan lanasfacaa baad odhan wayuktabu kadalika muxuu yidhi halkaa sax wey wayuktabna yuktabna ma idin yidhi wayuktabna waa la qorayaa tada maxaa la qori wayuktabna waa la qorayaa yuktibna aniga ta'duu kasriyey kasraha ta'daa ma ogolin waa in la fadxiyaa wayuktabna waxaa looga jeedaa ma garanaysaa munawanka mansuubka a ah tanwiintiisa ma xasuusan tahay nuunka idan ma xasuusan tahay nuunu tawkiidka saddexdaba isku wada qabo wa yugtabna saddexdaaba waa la qori kadaalika sidaa loo waqfiyey baa loo qori xilliga waqfiga saddexdoodaba alif yar baad u taagi haddii kitaabadiibu hadda halkan inoogu dhex daray halkaa culimmada qaarkood waxay yidhahdeen maadaamu kitaabada ku soo dhex daray waxaa habboon in hamsatulwasliga halkan lagu xijisiiyo sheekhu laakiin wuu ka aamusay qadrigu halkaasu hamsatulwasli inoogu soo dari doona wa yugtabnadaasaa loo munaasabaynaya sidee horta wax loo qoraa ardaygu xagga imlaha hadduuna ka dhisnayn sideebuu wax u qorayaa taana waa iyadana waa la arki doonaa wa yugtabna waa la qori kadaalika sidaa loo akriyaye loo waqfiyey un loo qori halkaa maxaynu culima kaga soo baxnay munawanka marka la yidhaahdo hala hala ha waqfiyo munawan waxaynu u kala qaadnay munawan iyo kayru munawan maxaynu meel iska dhignay markaa maxaynu meel iska dhignay khayru munawankii baan meel iska dhignay munawankaan soo horaysiisanay munawanka aan soo horraysiisanay munawanka manquuskiihi inooguma jiro oo munawanka manquuskii isna wuu inoo iman doonaa inaga saar munawanka manquuska ah munawanka kalee soo hadhay baan u qaadnanay munawan marfuuca munawan mansuuba munawan majruur ah haddaba munawanka saddexdaa qaybood baan ka soo hadalnay waxa inoo dhiman waxaan munawan ahayn iyo iyo munawanka manquuska aba ah inoo dhiman wa raxmatan wa yuuqafu waa la waqfiyi raxmatan kelmadda raxmatan ah ama calaa raxmatin bilhaa'i ha baa loo waqfiyi halkan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo sheego kelmadda raxmatan ah sida loo qorayo ama loo loo waqfiyo ama loo qori wa yugtabna waraxmatanna waa la qori bilhaa'i baa loo qori waxaynu doonaynaa haddaba kelmadda raxma xilliga la waqfiyayo ha loo waqfiyo ayaynu odhan ha qoraalkeegana ha ha laga dhigo haddaba halkan waxaynu sheekh aan eegi doonaa waa khayru buu dhex galay khayru munawankii kayru munawanka markuu dhex galay waxa la idhaha khayru munawanku inuu ta ku dhamaado iyo inuuna ta ku dhamaan labada inoogu kala saara inuu ta ku dhammaado iyo inuuna ta ku dhammaanin hadduuna ta ku dhammaanin halkaa inoo dhiga maxaa soo hadhay hadduu ta ku dhammaado ayaa soo hadhay se uma aha hadduu ta ku dhammaado waxa loo qaybinayaa ta'du inay tahay taa'u ta'niiskii saakinada ahayd iyo inayna ahayn ee taa'u ta'niis kayrkeed inay tahay taa'u ta'niiskii saakinada ahayd ee ficilka geli jirtay hadday tahay sidii loogu dhawaaqi jiray unbaad ugu dayni dee qaalat way raabnayd markeyga horeba xilliga waqfigana qaalat un baad odhan haddaba haddayna taa taniifkaa saakinada a ahayn ta'na uu ku dhammaado waxaa loo kala saarayaa inay tahay ta'du tagaab marbuudadata la raxmatan oo kale iyo inay tahay maftuuxo hadday tahay tadu ta'da marbuudada ah sida wanaagsan ha loo waqfiyaa hana waa loo qoraa wuxuu idhi wa raxmatanna waxaa loo qori ama loo waqfii bilhaaiha wa yuuqafu waa la waqfiya cala lmanquusi manquuska manquusku waa ismiga mucrabka ah ee ya-da ku dhammaada almunawani ee munawanka ah almanuuni buu halkaa qoray almanuuni almanuuni waa khalad almunawani baa la doonayey wa yuuqafu waa la waqfiyi cala almanquusi manquuska dushiisa waa la waqfiyi manquuska almunawani la tanwiininayo fi rafci xilliga rafcaha iyo waljari xilliga jerka bixadfi yaaihi yadiisii in la xadfo jaaa qaadin haddii lagu yidhaha waqfi maxaad odhan jaaa qaadin seedu waqfiyi dee yaday naga xadaf oo daadkuun reeb maxay dheh jaaa qaad wa marartu biqaadin waa munawan manquusa ah oo marfuuca ama majruura seed odhani haddaba marartu biqaadina marartu biqaad wayajuuzu waxaa kaloo bannaan isbaatuhaa ya-daa inaan la xadfine la sugo fi nasbi xilliga nasbaha biibdaali tanwiini kiyoo tanwiinteeda loo bedelayo alifan alif ra'aytu qaadiyan sidee baan u waqfiyaa dee ya-daha xadfin waxaa lagu leeyahay alif un u bedel sidii munawanka mansuubka aan kusoo dhigannay ra'aytu qaadiya un baad odhan ra'aytu qaadiya haddaba manquusku hadduu munawan yahay waynu ka baxnay saddexdiisiiba hadduu manquusku hayru munawan yahay ka warran waa alqaadi oo kale alqaadi ama qaadi lmadiina wain kaana hadduu yahay manquusku hayra munawanin mid la tanwiininayo hayrkii fal afsaxu ka fasaaxada badani alwaqfu calayhi waa in la waqfiyo biisbaati lyaa-i kiyo ya la sugayo oo ya-da la jaraynin jaaa alqaadi seen waqfi sidaan u akriyay un waqfi jaaa alqaadi un wamarartu bilqaadi sidaa unbaan isna u waqfiyey wayajuusu waxaa kaloo bannaan xadfuhaa ya-daba in la xadfo in ya-dan la xadfaana way iska bannaan tahay afsaxa unbuu kaasi ahaaye hayrulafsaxu waa si yar ayuu yuu bannaan yahay in la iska xadfo jaaa alqaad baa la odhan wamarartu bilqaad baa la odhan jaaa alqaad wamarartu bilqaad qaarigii ibnu kaiir wuxuu akhriyey alkabiiru lmutacaal mutaaal oo laamka lagu waqfi almutacaali buu ahaa liyundira yowma talaaqa yowma talaaqii buu ahaa way iska bannaan tahay in xadafkaana la sameeya wain kaana hadduu yahay manquuskani mansuuban mansuub fa bilisbaati sugid ya-da la sugayo unbaa lagu waqfihi laa hayru wax kaloo jiraana ma jiro kelmaddaa laa hayru ibnu hishaam wuxuu yidhi waa khalad ay nuxaadu gashay af carabiga ma banaana bu la hayru inuu la isticmaalo sheekeenani waa kanoo u isticmaalay ibnu hishaam laftiisaabaa isticmaalay dhowr iyo labaatanka meelood ee nuxaaddu ay ku khaldameen uu yidhi buu yidhi laa hayru ma jirto af carabi maaha bu laa hayru naga daaya nuxaada laa hayru laakiin in badan baa la isticmaala isaga laftiisaabaa isticmaalayba wa yuuqafu waa la waqfiyayaa calaa maakii dushiisa fiihi ay ku jirtay taau taaniii taau taanii taau taaniifka ay ku jirto waa la waqfiyi waxaana loo kala qaadi inay saakino tahay sida qaamat oo kale iyo inay mutaxariko tahay ismi ku jirto sida almuslimaat hadday saakino tahay sideedaa unu daa wa yuuqafu waa la waqfiyi calaa maa kii dushiisa fiihi dhexdiisa ay ahayd taau ta'niisi u ta'niiskii ee fa in kaanad hadday tahay saakinatan mid reeban lam tughayar waxba lagama bedelayo taawtaaniisku hadday reebantahay wax laga bedelayaa ma jiro naxwu qaamat oo kale wain kaanad hadday tahay mutaxarikatan mid xarakaysan fain kaanad hadday ku jirto fii jamcin jamc naxwulmuslimaad oo kale fal afsaxu waxa fasaaxo alwaqfu in lagu waqfiyo bitaa'i ta almuslimaat baad odhan wa bacduhum qaarkood yaqifu wuxuu ku waqfiyayaa bilhaa'iha almuslimaah buu leeyahay wain kaanad hadday ku jirto fii mufradin mufrad fal afsaxu sida fasaaxada badani alwaqfu bilhaa waa in ha lagu waqfiyo naxu raxma wa shajarax oo kale weeyi haddaba raxma laba jeer buu inoo sheegaye sawkii markii horena wa raxmatan ina soo yidhi bilhaa'i raxmatantaasi kitaabadii bay ahayd wa yuktabu raxmatan bilhaa'i bay halkaa ahayd halkanna waa waqfigii kolkaa kitaabada iyo waqfigu dee waa laba dariiqoo kala duwan falafsaxu ka fasaaxada badani alwaqfu waa in la waqfiyo bilhaa'i ha lagu waqfiyo naxwu raxma wa shajara oo kaleba weeyi wa bacduhum qaarkood yaqifu wuu waqfiyayaa bitaa'i ta ayuu ku waqfiyi oo raxmat buu leeyahay shajarati buu leeyahay waqad qara'a bihi waxaa akhriyey bacdu sabcati toddobada qaari qaarkood fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ina raxmat allaahi qariibu min almuxsiniin raxma ayay halkaa raxma halkii laga olaamay raxmad ka yidhaahdeen ayse akhriyeen wa sala allaahu allaha ku saliyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin nebi maxamed ahaa wa calaa aalihi iyo aalkiisii wa saxbihii iyo asxaabtiisii oo wasallama welibana in badan ilaahay ha badbaadiyo sheekheennu kitaabkii halkaa ayuu inoogu gebagabeeyey waxaanse isweydiinaynaa kelmadda kitaabka ugu dambaysaa waa maxay aakhir kelima baabka horta sheekhu wuu helay oo baabulwaqfi buu ka dhigay aakhir kelima kelmadda kitaabka uu ku gebagabooday maxay noqotay waxay noqotay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin raxmadda ilaahay waxay u dhowdahay dadka samafalayaasha ah waxaad ogaataa naxwaan akhrisanayaa un hays odhannine ogow oo ilaahay waxaad kaga doontaa raxmad kaga doon oo muxsin noqo oo isku day inaad diinta ku fahanto isagaa isku day ina raxmat allaahi qariibu min almuxsiniin wuxuu sheekhu inagu dareensiinayaa tusaalahan waa tusaale halkiisa dhacay wuxuu haddana inagu dareensiinayaa ayuu inagula hadlayaa inaynaan maxaanku idhaahdaa naxwaha uun isku ilaawine dee khayrka inaynu ogaano ku dabaqno waxaa la yidhi sheekha ibnu hishaam la yidhaah kitaab tafsiiruu qoray lama arag haddana aayad kaste oo qur'aanka ka tirsan sida ugu wanaagsan buu u sharxay kitaab naxwaha dhexdii ilahay bal ninkaa kutubta siduu ninkaa hadalkiisu ah ka warrama kitaab gaara oo tafsiira ma qorin haddana aayad kaste oo qur'aanka ah sharxii ugu wanaagsanaa ah ee mufasiriintu ay ka bixiyeen ayu naxwaha dhexdiisa ku keenay ayuu ku sharxay waxaad dareemi karaysaa haddaba naxwiilaa tahay un hays odhanine ogow inaad halkana mufasir ka noqonaysid oo tusaalahaagan haddaad eegatood qur'aanka ku dabaqdo waxa weeye taf qur'aankii maasha allah buu inoo noqonaya si aada u wanaagsan halkaa ayuu kitaabkeenii inoogu dhammaaday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam culima waxaynu samayn doonaa dhowr qodob qodobkeenna koobaad waxaa laga yaabaa insha allahu tacaala inaan xajka aadno ayaa dhici karta xajka waxaa laga yaabaa wax wiig meelaha gudihii wixii ka dambeeya waa la tegayaa kolkaa wiiggan soo socda un inaan jaanis haysanno ayay u badan tahay wiiggan soo socda un inaan jaanis haysanno haddaynu kitaab kale bilowdaysnidhaa oon bilaabanno dhexdu inagaga go'aya kow waxaynu samayn doonaa kitaabkeenna kale waxaan ka dhiganaynaa bisha tobnaad dhexdeeda bilowgeega ayaynu soo kala warheliyaynu isku soo noqonaynaa haddii rabbi ogolaado oo kitaabka kale aynu bilaabani waa tallaabadeena koobaad bisha tobnaad xajka marka laga soo noqdo bisha tobnaad ayaynu isku imani oo aan doonaynaa inaynu bilaabanno horta waxaanan doonaynaa taasi waa waktiga aynu kitaabka dambe aynu bilaabanayno hadda waxba wiig baan hay afar cashar baynu haysanaaye afar cashar waxba kitaab cusub oo bilow ah ku bilaabi mayno waxaa kaloo ogaanaynaa kitaabkan imtixaankiisii ardayda waxaanu isku waxaanu isla eegnay guddida culimada waxaanu isla eegnay inaynu hadda wiiggan soo socdo ka dhigno iyo inaynu imtixaanka dib u dhigno waxaanu isla garannay in imtixaanka dib loo dhigo oo xajka markaa aan ka soo noqonno imtixaanka aynu la nimaadno imtixaankii aynu sii wadanno waa talaabada labaad iyo qodobka labaad intaa idinkuna haysdhiganine eh muraajacada badiya oo waxaa loogu talagalay xalqadihii in sidii loo xaadiriyo aladaha xalqad kaste xaadirs baa laga rabaa hadda waktigaa la maqan yahay lafteeda xalqadda la xaadirinaya in kitaabka aad soo bilowdiin ama cajaladaha ha caawiyaan ama culimada kale ha caawiyaan ama idinkuba waanu fahnay dhaha oo wax kale uma baahnin in xalqado eeg kelidaa haysqancinin adigu xalqad baa lagu soo wada akhriyaya xalqadaan lagu soo wada akhriyaya xalqadaad ka tirsanayd ayaa sidii aad uga tirsanaani waktiga aad samaysanaysiinna idinka idin taalla ama masaajidkeennan ha ahaato ama masaajid kuu dhow ha ahaato aduu gudoomiyahaaga unbaa lagaa rabaa inuu ku xaadiriyo xilligaad marsan jirtayna eed jilcinayseena ha ogaado waxay ka dhigan tahay haddii kitaabka si fiican aduu soo akhridiin ood u soo jilcisiin naxwa wuu ina daaye siduu u dhannaa naw hadduu naxwa idin daayana anu waxaan ogaya inay culumta shareecadu idin daynayso waxaan ogahay fiqigu inuuna sanad kaaga badanaynin xadiidku inuuna sanad kaaga badanaynin tafsiirku inuuna sanadka hal meel alla meesha aad u dhaqaaqdo nin midi afaysan sita tahay waxaad la gashaba waad dhigdhigaysaa markaaba ood kala dhigdhigaysaa laakiin hadduu kaasi kugu taagan yahay weligaaba arday ahaw soo waad soo sidanaysaa uun waxa weeye waxaan anigu idin leeyahay culimo waar kitaabkan yuuna waktigani siduu inoo dhaafay dib yuuna inoogu soo noqonin kolka in sha allahu tacaala imtixaankiisu waktigaa haynoo noqdo waa qodobka labaad qodobka koobaad waxaynu nidhi bilowga aynu bisha tobnaad ka dhiganno qodobka labaadna waxaynu nidhi kitaabka imtixaankiisa wakhtigaa aynu bilaabayna kale aynu ka dhiganno qodobka saddexaadna xalqadaha xuduurkoogii hasii jiro kitaabkana ha la soo akriyo waa qodobka saddexaad qodobka afraad een doonayo inaan uga gudbo waxa weeye isku baraarujinayno afar dharaarood baynu haysanaa oo wiiga soo socda ah sabti ilaa haalife ayaynu haysanaa afartaa dharaarood waynu wada joognaa insha allah haddii ilaahay inadaayo waynu wada joognaa afartaa dharaarood yayna bilaash inagu dhaafine gudida shalay inaan usheegaan doonayo waan halmaamay afartaa dharaarood yayna bilaash dhaafine sabtidaba afar cashir kitaab afar cashir aan soo qaadanno kitaabka afarta cashirihi naxwihii inoo noqon maaye wasiyatu ibnu isxaaq bu inoo noqoni wasiyatu ibnu isxaaq haddii rabbi ogolaado waa la helayaayo kolley waan helaynaaye waa afar cashir baynu ugu talagelaynaa waa boqol iyo labaatan bayid luqada wuu inaga dhisaya isaga laftiisu oo waa adab islaamiya adabka anugu nooca aan jecelahay waa adabka islaamiga ah waa adab islaamiya waana sheekh ardaygiisii iyo ilmihiisii la talinaya oo waxbarashada iyo aakharo iyo diinta kala talinaya kolka hadduu rabbi ogolaado afartaa dharaarood ee soo socota waxba dayici mayno fasax baa tihiin odhan mayno waktigiiba inama fasixin muu ina sugaya waktigu maynoo yaro joogaya haddaynu seexanna mma odhanayna wuu inoo hurdacaysnaa waa maya wuu socdaa sow maaha afartaa dharaarood afar cashir oo wasiyada ah ayaynu hadduu rabbi ogolaado ayaynu qaadan doonaa qodobka shanaadeen uga gudbayaa waxaa weeye imtixaankeenii kitaabkii hore inaan hadda qaybinno ayay ahayd waxaa noo suurtogelin waayey maanta inaan qaybiyo xalqadda xalqatu ibnu malik alandalusi xalqadaasay wax yar igaga soo noqdeen kolka xalqadaas ayaa wax iga dhindhiman yihiin markaan dib u eegoonan anigu waxay iiga hadhsan yihiin xalqatu ibnu malik alandalusi welibana waan jeclaa inkastoo liiskooga laga yaabo inaanu wada garanno magacyada meelaha qaar baan ka yarbaqayey ee qaar bilaa magacana waanu haynaa waxaynu samayn doonaa insha allah maalinta sabtida ah maadaaman wasiyada iskugu imanayno maalintaa sabtidun baan keenaynaa waxaynu ugu talagalnay marka imtixaanka aan yeedhinaynana xalqadaha waxaynu eegi doonaa xalqadaha cidda wanka u gashay iyo sida guud cidda wadanka inoo gashay laakiin xalqadaha dhexdooda waxba sii sii kala geli mayno oo ardayda qaybin mayne xalqad kasta gudoomiyahooga u qaadaya xalqadda waxaan doonaynaa inuuna wakti badan inaga lumin waayo cashar idil bay inaga qaadani haddii kale markaan soo fadhiisanno aynu nimaadno xagga hore ha laga soo xaadiro imtixaanadii hore way lumi jireen qaar badan waxaan ogahay arday igu soo noqnoqon jirtay oo inta loogu dhiibo arday ardayda kamida ayuu ardaygaasina cid ka qaadatay markuu waayo ayuu meelaha iska dhigi jiray arday habsaantay way garan waayi jireenba cid loo dhiibay imtixaanka ogey kolka xagga hore aynu ka soo xaadirno guddoomiyeyaasha xalqaduhuna haynoo qaadaan inta aan ka xasuusanayo kolley intaa ayay noqonaysaa sanadka soo socda jadwalka aynu doonayno inaynu wax ku dhigano gelinka dambe marka ay tahay waxaa inoo qorshaysan hadduu rabbi ogolaado kow markaan xajka saa uga soo noqonno kitaabka qadriga a maaha kitaabkaan bilaabanaynaa laba wiig ama hal wiig afar cashir ama sideed cashir oo hordhaca sarfiga ah baynu qaadanaynaa hordhaca sarfiga ah ama waraaqo anigu kolkaan gacanta ku soo qoray ha noqdaan ama sabradda aynu isticmaalno ama brojectorba aynu isticmaalno oo hordhaca sarfiga wax loo yaqaan oo aynu ugu talagalnay sideed cashir ugu badnaan ugu yaraanna afar cashir oo sarfiga inagagama filaanaye aan doonayno uun iminka cashir dhawayd baa jiray oo alasma alcaamila camal alficli ismigii faacil iyo masderkii muna idinku adkayn sababta keentay inuu idinku adkaado sarfi bay ahayd inaguna sarfi maynaan dhiganin kolka sarfiga aynu madaxa ka yaro garaacno wax inoo jilciyo oo markaa naxwaha ku jirno inta aynu uga baahanno aan baahidiisa kaga qaadan karayno kolka waa laba wiig ama hal wiig baan ugu talagalnay insha allahu tacaala kaasi waa sarfiga oo in yar inoo bixi doona waxaa kaloo jiroo inoogu xigaya markaa qadriga waxa inoogu xigi doona haddii ilahay yidhaha alfiyatu bnu maalika waxaa inoogu xigi doona hadii ilaaha yidhaahdo ajruumiga oo iraaba ajruumiga oo icraaba waa waxaa inoo qorshaysan xagga gelinka dambe marka laga hadlayo afartaa kitaab inaynu qaadan karayno insha allahu tacaala afarta kitaab yayna idinla yaraanin hadda imika sanadkan tegey ee hadda xajkan inoogu xidhmay waxaynu soo qaadanay shan kitaab soo maaha shan kitaab baynu qaadanay soo ruuxa iyo ajruumiga iyo camreediga iyo mulxaa iyo kawaakibka shan baynu qaadanay shantaa kitaabaynu qaadanay sanadka soo socda afar markaan leeyahay alfiyihii baa ku jira oo kelidii toddoba bilooda alfiyaha oo kelidii toddoba bilooda baa ku jira alfiyatu numaaliga kolka haddii rabbi ogolaado jadwalka aynu ku socon doono waa ka shuduurka ma doonayno inaan ardayda aynu wakti ka gelinno si jaanibiya waynuu dhigi karnaa oo si yaroo gaargaara khamiiso iyo jumcooyin iyo wax saasa waynuu dhigi karnaa laakiin haddii qadriga aad qaadatay waktiga ilaasho haddii qadriga aad qaadato ood shuduurka qaadato dee naxwi dhammaan maayo nin kastoo sheekiiba kitaab buu qoray nin kasta kitaabkiisa ma akrinaa ma inagaa dhamayna waa kumaankume kolka waxaynu uga jeednaa kitaabta marka la qiimeeyey silsilada ugu wacan ee aan usoo dhigaynaa waxa wey ardayga qadriga qaatay shuduurka uma baahna weyi shuduurka uma baahnid haddaad qadriga qaadatay kolka insha allahu tacaala sidaas ayaynu isku ogaani iyo maalinteenna sabtida ah inaynu caadi usoo xaadirno eh, risaalada yarna aan soo qaadano ee wasiyat ibnu isxaaq wa jaziila